بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مصنفك رحمه الله تعالى فصل waxaan kusoo jiray kitaab nafaqaat fasalkana wuxuu ka hadlayaa fii muujibi nafaqati nafaqadii wixii waajibinayay wa mawaanicaha iyo waxyaabaha diidaya nafaqadii inay waajibto ka nushuusin aw siqar sida gabadhii inaysan taagto ama ay tahay gabadh yar wuxuu ku bilaabay muujibi nafaqa nafaqadii waxyaabihii waajibinayay wuxuu yidhi aljadiidu qowlka jadiidka waxaa weeye annahaa nafaqadii tajibu inay ku waajibayso bitamkiini isu dhiibid gabadhii ninkeeda isku dhiibto lalcaqdi caqdi ku waajibi mayso nikaaxa ku waajibi mayso gabadha nafaqadeeda waxay ku waajibaysaa sida muctamadka ah gabadhii markii ninkii uu guursado kadib inay nafteeda u dhiibto ku wareegta ninkii ama diyaar u ahaato inuu la wareego sidaas ayay ku waajibaysaa tamkiin taam ah inay nafteeda ninkii ku wareejisay u dhibto waayahay laakiin ku waajibi mayso mujarad caqdi nikaax caqdii nikaaxa ah meherka markuu dhaco nafaqada waajibi mayso ilaa gabadhii nafteeda ay u dhiibta ninkii waayahay maxaa yeelay nabiga calayhi asalaatu wasalaam wuxuu guursaday caaisha iyadoo lix jir ah wuxuuna la aqalgalay laba sano kadib lamana soo naqlinin inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu biiri jiray intuusan la aqalgelin ka hor hadday xaq u yeelan lahaydna uu siin lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waana la soo naqlin lahaa waaya fain ikhtalafaa hadday isku khilaafaan labadii zawj ninkii iyo gabadhii fiihi tamkiinkii hadday isku khilaafaan oy gabadhii dhahdo ee naftayda waan kuu dhiibay asna uu dafiro markhaatina uusan jirin sudiqa waxaa lagu rumaynaya ninkii biyamiinihi dhaartiisa maxaa yeele asal ah inaysan nafteeda ninkii u dhiibin oyna ku wareejinin saasaa asal ah fain lam tacrid haddaysan u bandhigin nafteedii calayhi ninkii muddatan muddo haddaysan u bandhigin iyadoo xaaskiisa ah falaa nafaqata wax ah, laha iyadoo ma sugnaanin fiihaa muddada dhexdeeda wax nafaqoy leedahay ma jirto wain caradat hadday nafteedii ninkii u bandhigto wajabat nafaqadii waxay waajibaysaa min buluuqi khabari warkii markii uu gaadho laga bilaabo xilligaa uu warku gaadhay ayuunbay nafaqadii u waajibaysaa fain haaba haddii uu eh, maqan yahay ninkii oo waddankai gabadhu joogto ka maqan yahay kataba alxaakimu xaakimkiiba wuxuu qorayaa garsoorihii lixaakimi beladihi ninka beledka uu joogo garsooraha ee maamulaa ama uu hoos yimaado ayaa wuxuu u qorayaa warqad liyuclimahu si u ogeysiiyo ninkii arinka oo fayajiia markaa uu yimaado aw amase yuwakila uu cid kale soo dirsado gabadhaas usoo qaadaysa ama la wareegaysa fain lam yafcal hadduusan waxbaba samayn labadii arimood inuu yimaado iyo inuu cid soo dirsado oo wamadaa uu tago zamanu wusuulihi zamankii uu ku iman karay uu tago faradahaa nafaqadii waxaa soo rogaya alqaadi qaadiga ayaa ku waajibinaya xoolihiisa wuxuu ku yidhi haddii eh, ninkii gabadhii uu guursado dabeetana nafteedii aysan usoo bandhigin ninkii muddo asna muusan dalbanin ayadna nafteedii mayna usoo bandhigin mayna aqal gelin ayadna gurigoodiiba iska joogtay asna muusan dalbanin waaya muddadaas yacni ay ku jirto aysan nafteeda ninkii usoo cardinin nafaqa ma yeelanayso waaya muddadaas nafaqa ma yeelanayso waayahay maxayna tamkiintii baan la helin waa qowlkii jadiidka ay dhahayay waxay ku waajibaysaa tamkiin haddii aan ku soconno qowlka kale waxa weeye way waajibaysa dhahaya ku waajibaysaa haddaba haddaan ku soconno qowlka jadiidkae dhahaya nafaqadu waxay ku waajibaysaa tamkiinka haday gabadhii nafteeda ninkii usoo bandhigto ay dhahdaan u diyaar baan ku ahay hadii aad ii imaanayso iyo haddaan anugu kuu imaanayo markaa ayaa waajibaysa markii ninkaa warku uu gaadho laga bilaabo haddii waddankii markaa uu ka maqan yahay ninkii oo beled kale uu ka maqan yahay gabadhi horta waxay arrinka u bandhigaysaa garsoore garsoorihiiba wuxuu u qoraya garsooraha waddanka uu joogo si uu arrinkai ula socodsiiyo ninkii zawjka ahaa dabeetana ninkii wuxuu u si gabadhii oo la wareego ama cid buu soo dirsanaya gabadhii u gudoonta oo gabadhii usoo eh, qaada haddii labadii arimood markii loo sheegay midna uusan yeelin isagiina muuna imaanin cidnana muuna soo wakiilanin gabadhii u gudoonta marka ayada hadii wakti uu ka imaan lahaa uu tago wakti uu beledkaa uu joogo ka imaado oo halkan uu kasoo gaara haduu tago waktigaas markaa qaadiga ayaa tasarufaya markaa qaadigu eh, xoolihiisii ayuu ku waajibinayaa nafaqadii hadduuse wax xoolaa uusan haysan halka u yaalana gabadhii way soo amahaanaysaa dayn bay ku noqonaysaa nafaqadaasi wlmuctabaru waxaa loo eegayaa fii majnuunatin gabadhii waa layd ee ahayd wamuraahiqatin iyo tii qaangaar ku dhoweyd cardu waliyin weli inay soo bandhigo labadoodaas gabadho haday majnuunata gabadh waalan ayadu nafteeda ma soo bandhigi karta waa inuu weligeedii usoo bandhigaa uu dhahaa gabadha ama kuusoo wareejiyaa oo uu usoo bandhigaa zawjkii markaa haddii ay tahay inanaan weli qaangaarin oo muraahiqad ah oo qaangaarkii ku dhow taasna weligeedii unbaa soo bandhigi kara iyada soo bandhigeedii wax ka soo qaad male maxaa yeele maynan qaangaarin weli watasqudu way ku dhacaysaa nafaqadii binushuusin santaag gabadhay ninkeeda ka santaagto walow kaana nushuusu nushuuskaas haba ahaado bimanci lamsin taabasho inay diido bilaa cudurin cudurdaar la'aan mawaanicu nafaqa nafaqadii waxyaabihii diiday ee gabadh nafaqadeedii bay ku dhacaysay waxaa ka mid ah gabadhii ninkeedii inay ka santaagto oo daacadiisii ay ka baxdo oo amardiiddo ku samayso waaya waxaa ka mid gabadhii inay diiddo ninkii inuu taabto bilaa cudrin wax cudurdaar isagoon jirin yani muqadimaati lwai baa laga sida iyadoo u diidda gogashii ayay la midta nafaqadeedii way dhacaysaa maalintaas ee naajisada tahay ku sii socotay muddada ay naajisada tahay ninkeedii ay ka sartaagtay wax biila kuma leh wa cabaalatu zawjin waweynaanta aalada zawjku awmase maradun xanuun yaduru xanuunkaasoo oo uu dhibayo macahu maciisa alwau gabadh inuu tago cudurun cudurdaar weeye haddii ninkii aalo weyn uu leeyahay gabadhiin ana xamili karin aaladiisa weyn taasi waa cudurdaar gabadhi way diidi kartaa inuu u tago waayahay sidoo kale hadday gabadhi xanuunsanta oo markaa ayna xamili karin in loo tago taasina waa cudurdaar marka hadday gabadhi ay diido iyadoo xanuunsan inuu u tago nafaqadeedii ma dhacayso maxayna waa macduur wa cabaanatu zawjin zawjka aaladiisa oo weynaata oo aalo weyn noqota aw amase maradun xanuun xanuunkaasoo yaduru dhibayo macahu maciisa alwau utegitaankii cudrun cudurdaar wey wاlkhuruuju bixitaan gabadhii ay ka baxdo min beytihi gurigiisa bilaa idnin idin la'aan nushuusun santaag weeye ilaa an yushrifa inuu dhowaado mooyaane gurigaas cala nhidaamin dumid inuu dhowaado mooyaane waaya hadday gabadhii gurigeedii ay ka baxdo bilaa idan isagoo ninkii u fasixin taa waxaa loo ictibaarinaya nushuus gabadhii ninkeedii ka santaagtay xataa hadday cibaado u baxday sida xajkii wixii la halmaado maxaa yeele waxaa waajib ku ah gabadhu markay gurigeeda ka baxayso in ninkeedu uu u fasaxo inay markaa ka cabsanayso gurigii inuu kusoo dumo mooyaane markaa hadday gurigii ka baxdo waa macduur wa safaruhaa gabadhii inay u safarto biidnihi idankiisa ay ku safarto macahu maciisan ay la safarto asaga aw mase lixaajatihi dantiisa ay u safarto laa yusqidu safarkaasi ridi maayo nafaqadeedii walixaajatiha wa safaruha inay u safarto lixaajatiha danteeda yusqidu uu safarkaasi nafaqadii fi labhari muctamad haddaan qabano hadday safarto ninkii ay raacdo idankiisana ay ku safarto haddaba waa laba shardi idankiisana way ku safartay asagana way la socotaa haday doonto danteedabaa u baxday ama keligeed baa safartay isla markaa xaajadiisay u safartay labadaasba nafaqadeedii ma ridayaan maxaa gabadhu waxaa weeye marna dantiisayba u safartay marna asagaa fasaxay haddii laakiin danteeda ay u safarto idankiisana ay ku safarto taasi nafaqadeedii bay ridaysaa maxaa tamkiintii ayaa la waayay tamkiintii ayaa la waayay amaa hadduusan uba fasaxinba safarka taasi waaba nushuusba waaba santaag walow nashasad gabadhii haddii ay eh, santaagto oo faqaaba ninkii uu ka maqnaado oo uu iskaga taga ninkii fa adaacat dabeetana daaca ay la timaado oo ninkii hoggaansanto lam tajib nafaqadii waajibi mayso fi lasaxi muctamadad haddaan qabanno wa ariiquhaa jidhkeedii lagu soo celin lahaa nafaqadu waxaa weeye jidkii nafaqada lagu soo celin lahaa waxaa weeye an yaktuba inuu qoro alxaakimu garsoorihi kamaa sabaqa sideena soo dhaaftay gabadhii hadday naashiso noqoto oy ninkeedii ka santaag tusaale gurigiisii bay ka baxday bilaa-idan dabeetana ninkii ayaa gurigii iskaga safray oo meel buu qabtay intuu maqnaa ayay u soo noqotay gurigii marka ayada ah nafaqadeedii waajibi mayso intaa uu ninka maqan yahay sababtoo ah dee ninkii oo maqan ayay soo laabatay ninkiina wali muusan la wareegin tasliim baan weli xasilin sidaa darteed gabadhan hadday doonaysa inay nafaqadii u soo noqoto intaa uu ninku maqan yahay xalka ay haysato waxa weeye inay garsoorii u tagto ay ka dalbato inuu warqad u qoro qaadiga beledkiisa si uu e, u wargeliyey inay gabadhani soo noqotay isla markaa hadduu doono e, uu asagu usoo laabto gabadhii ama iyadoo ay u tagto ama haddii kale nafaqadii uu cid ugu soo dhiibo sidii lasoo dhaafto maslada hadda lasoo dhaafaysa walow kharajat hadday baxdo gabadhii fii haybatihi maqanaanshihiisa dhexdeeda hadday gabadhii baxdo intuu guriga ka maqnaa liziyaaratin booqasho ay qaraabo salaan iyo wax noocaas u baxdo wanaxwihaa iyo wax booqashadaa la mid ah dad xanuunsan inay eh, soo booqanaysa ama usoo tacsiiraysa dad laga dhintay lam tasqud nafaqadeedii ma dhacayso hadday gabadhii ninkeedii oo ka maqan ay u baxdo qaraabo salaan iyo booqasho iyo wixii la halmaado nafaqadeedu dhici mayso maxaa arrinkaasi nushuus iyo santaag lagu tirin wal awdaru muctamad waxaa weeye anlaa nafaqata nafaqa inaysan u lisagiirati inantii yarayd inaysan nafaqo lahayn wa annahaa nafaqadii tajib inay waajibayso likabiiratin gabadh weyn inay ugu waajibayso calaa sagiirin zawj yar inay waajibayso haddii ninkii qabo inan yar oo aan soo gurigeyn karin tusaale ahaan waa inan loo dunxiday oo ninka lagu meheriyey iyadoo shan jira maalan marka inantaa xaafadaydii bay joogta ku nooshahay wuxuu sugayaa intii ay ka weynaanayso si loogu eh, keeno intaa ay xaafadooda joogteen intaa yarta ah waxaa weeye nafaqa kuma leh sababtoo adee ah tamkiintiibaa meesha ka maqan tamkiintay ku waajibaysay ayaa meesha ka maqan waaya laakiin taa cagsigeed haddii eh, inan yar oo weli aan qaangaarin gabadh weyn lagu meheriyo nafaqadii way ku yeelanaysaa gabadhaas maxaa yeele xaggeeda ka socda ma jiro maanicu waa xagga zawjka awjka isagaa yar oon gabadhii utegi karin marka wax maanicoo gabadha xaggeeda ka socda maba jiraba saa darteed nafaqadii way yeelanaysaa waaya wa ixraamuhaa gabadha inay xarmato bixajin xaj aw amase cumratin cumro ay xidhato bilaa idnin ayadoon loo fasixin nushuuzun taasi waaba santaag waase goorma in lam yemlik ninkii hadduusan milkinin uusan awoodi karin taxliilahaa inuu waxa weeye ka saaro oo ka xalaaleeyo xajka iyo cumrada ay xidhatay wain malaka hadduu awoodana falaa taasi noqon mayso nushuus ixraamkeedu nushuus noqon maayo xataa takhruja ilaa ay oo marka ay baxdo fatakuunu waxay noqonaysaa musaafiratun famusaafiratu fahiya markaa iyada ah musaafiratu mid u safartay weeye lixaajatiha danteeda awamase axramat gabadhii waxay u xarmatay eh, xaj ama cumro biidnin idan ninkeedii u fasaxay afilasaxi muctama haddaan qabanno lahaa gabadhii waxay leedahay nafaqatun bil bay leedahay maa lam takhruj intaysan bixin wuxuu ku yidhi gabadhii haddii ay xidhato xaj ama cumro ninkeedoon u fasixin taasi waa nushuus santaag weyn nushuuskaasna wuxuu ka bilaabnaya waktiga ay xidhato maxaa yeelay gabadhii mar hadday xaj ama cumro xidhatay ninkii uma dhowaan karo kuma istimtaaci karo waaya laakiin waa goormo markii nushuus noqonayo ixraamkaas waa haddii ninkii uusan awoodin inuu ka saaro xajka ama cumrada oo tusaale waxay xidhatay xaj waajib ah ama cumro waajib ah. marka qowl daciifa ah oo inagu soo dhaafay fii kitaab alxaj ayaa wuxuu tilmaamayaa gabadhu hadday xaj waajiba xidhato ninkii inuusan ka saari karin ama hadduu ninkan awoodo inuu ka saaro oo xajkii iyo cumradiiba uu ka taxliiliyo ka xalaaleeyo uu ka jabiyo waana sida muctamadka inuu awood u lahay ninkii xajkii iyo cumradii farad iyo sunnaba inuu ka saari karo marka kaasi nushuus noqon maayo haddaba qowlka muctamadka xajki iyo cumradu nushuus ma noqonaya maxaa yeel ninkii mar kasta uu awoodi karaa inuu he inuu ka fasakho goormay lakiin nushuus noqon hadday gurigeeda ka baxdo hadday ninkii aysan ka dhegaysanin iska baxdo ay safarto markaas waxay noqonaysaa gabarh danteedii u safartay oo loo fasixin marka naashisay noqonaysaa haddii laakiin xajkii iyo ay ku xidhato biidnin min azowj ninkii baa u fasaxayba markaa nafaqadeedii way leedahay ay la joogto laakiin markay baxdo waxa wey nafaqadeedii way dhacaysaa waaya wayamnacuhaa ninkii wuu diidayaa sawma naflin soon sunno uu diidayaa fain abad hadday diiddo soomkii sunnada inay jabiso fanaashizatun waa gabadh ninkeedii ka santaagtay filadari muctamad haddaan qabanno ninkii soon sunnaha wuu diidi karaa inay soonto waaya nafliga mulaqa laga hadlayaa maxaa yeelay xaaraan ka noqonaya ku istimtaaco u tago ayaa xaaraan ka noqonaysa hadday diiddo soonkii sunnada inay jebiso marka iyada ah gabadhii waxay noqonaysaa naashizo ayay noqonaysaa waaya walasaxu muctamad waxaa weeye anna qadaa'an halkaa muxuu idiin qadaa'ahu mise qadaa'an qadaa'an baa saxa walasaxu muctamad waxaa weeye anna qadaa'an qado soon lasoo qallaynayo ama salaad lasoo qallaynayo qallahaasoo laa yatadayaqu aan cidhiiri noqonayn ka nafrin sun uu yahay oo fa yamnacuhaa ninkii diidi karaa gabadhii wa annahu shaaniye laa manca gabadhii uma diidi karo min tacjiili maktuubatin salaad farada inay dedejiso awala wakhtin wakhtiga awalkiisa wa sunanin raatibatin iyo sunan raatiba ah wuxuu iyo salaad qallahooda uuna cidhiiri ahayn usan deg ahayn gabadhii wuu u diidi karaa sida sunahaba ugu diidaya soon sunaha soo ugu diidaya inay soonto ama salaad sunnaah ama ugu diidaya ayuu qalihii u diidi karaa hadduusan waktigiisa cihiiri noqonin oo qalaha la sheegaya waa sida cihiiri aan noqonayn waa maalan soon ku dhaafay gabadhi bicudur cudurdaar ku dhaafay sida maalan gabadhii way xanuunsatay ama dhiiggii baa ku dhacay bishii ramadaan marka way afurtay dhowr cisho hadday muddo dheer u harsanta inta ramadaanka laga gaarayo wuu diidi karaa inay soo dedejiso qalihi wuu dhihi karaa bal bisha shacbaan hala gaaro bisha shacbaan hala gaaro wuu dhihi karaa haddii laakiin waktigii cijiij uu noqdo oo waktigii ka hadhay waxaa weye ramadaankii dambe iyo maalmihii lagu lahaa ee isla ekaadaanba maalan toban cishaa gabadha lagu lahaa ramadaankiina waxaa ka laaban toban cisho marka uma diidi karo bisha shacbaan hadday toban ka laabanta waxa weeye uma karo laakiin haddii bishii ka sii horreysay ee maalan e, jumaad alawal ama jumaad alaakhir lagu jiro wuu diidi karaa maadaama wakti badan uu ka laabaya waaya taas way marka tuubaalifkuu sheegayo uma diidi karo in salaad farad ah ay dedejiso awal wakti ay tukato ama sunan raatiba ah, intaa uma diidi karo hadday salaad faradka ahayd ee awal wakti tukanayso uma diidi karo sidoo kale hadday sunantii raatibada ahayd ay tukanayso rawaatibtii qabliyada ama bacdiyada kuwa ma diidi kara lakin wuxuu u diidi karaa salaaddii faradka inay dheerayso ay suuradan adheer ku tukato wuu diidi karaa waaya wal asaxu muctamad waxaa weeye ana qada'an qalo qadahaasoo laa yatadayiqu aan cijiir noqonayn ka naflin sunno muu la mid yaha fayamnacuha wuu u diidayaa wa annahu shaaniya laa manca diidmo ma jirto uu diidi karo ninkii gabadhi min tacjiili maktuubatin salaad farad inay dedejiso awal waqtin waqtiga awalkiisa wa sunan raatibatin iyo sunan raatiba waa tajib u waajibaysaa nafaqadii lirajciyatin gabadh rajciye ah wa tajib u waajibaysaa lirajciyatin gabadhii rajciyada ahayd almu'alu kharashaadkii aan soo tilmaanay sida nafaqadii iyo kaswadii wixii la midkaa gabadhii rajciyada ahayd way yeelanaysaa sababtoo ah gabadha rajciyada ah waxaa weeye fii xukmi zawja sidaan hore usoo tilmaanay ama golmara ha ahaato ama gabadh uurle ha ahaato waaya inta ay ku jirto ciddada rajciyada laga hadlaya ilaa mu'nata tanadufin markii laga reebo ee kharashaadkii isnadiifinta muantii yani kusoo iibsanaysay waxay isku nadiifinaysay waajiba maaha taa zawjada iskale oo ninka isku qurxinaysay laakiin gabadhan maadaama muallaqa ay tahay oo ciddad rajciya ku jirto kharashaadkii isku qurxinaysay uma waajibayaan falow dunnat haddii loo maleeya gabadhii xaamilan gabadhii rajciyadeed waxaa loo maleeyay xaamilan mid owr leh oo faafaka ninkii wuu biilay fabaanat waxay soo cadaatay xaa'ilan inay golmaran istarjac ninkii wuu soo codsanaya maa dafaca wixii uu dhiibay bacda ciddatiha ciddadeeda kadib nin baa gabadh furay dalaaq rajcu ku furay dalqad ama laba dalqadood marka intaa ciddada ay ku jirto dabcan waxay ku leedahay nafaqo dabeetana wuxuu mooday gabadhii inay uur leedahay ayadaaba ismoodayba oo caloosheedii bay mooday inay maalan ilmo ku jiro markaa ninkii markii iyada ciddadeeda dhammaatay ayuu sii biilayay ilaa inta laga gaadhay muddat alxaml sagaal bilood inta laga gaadhay uu biilayay kadibna markii muddadii xamliga dhammaatay ayaa waxaa la ogaaday gabadhii inaysan wax u raba sidin oo caloosheeda wax buuxiy wax kale u marka ayada ah, ninkii waxaa u bannaa inuu soo coshado biilkii uu siinayey wixii ka dambeeyey muddadii ciddada laga bilaabo muddadii ciddada u dhammaatay ilaa muddadaa la hubsaday inaysan gabadhan uur lahayn intaa waxay uu siiyey ee kharashaada wuu ka soo ceshan karaa ila wuxuu u siinayey liajli kowniha xaamila malaha la malaysanaya gabadha inay uur leeda waxaana soo caddaatay inaysan uur lahayn walxaa'ilu gabadhii golmaranka ahayd albaa'inu ee waxaa weeye baa'inka ahayd ee ku dheeraatay bikhulcin khuluc la khulcay aw amase alaatin saddexda alqadoo lagu furay waa gabadh saddexdii dalqadood lagu furay amaba la khulcay waa baa gabadhaas rajciye ma aha laa nafaqata laha gabadhaasi nafaqa ma leh biil ma leh kiswata mariinna ma leh aradbax sababtoo ah dee wax ka dhexeeya mama jiraba gabadha wax ka dhexeeya ma jiro sawjiyadiina way go'day markaa marna haddii saddex lagu furay uu ninka soo ceshan karin muxuu markaa u biilayaaba wayajibaani way u waajibayaan nafaqadii kiswadiiba lixaamilin gabadhi urka lahayd haddii laakiin gabadhaa saddexdii loo dhammeeyey saddex lagu furay ee ku jirta uur leedahay markaa waxaa waajib ah in la biilo ilahi subxana wa tacala wuxu uhi kunna uulaati xamlin faanfiquu calayhin hadday dumarkii yihiin kuwa uur leh nafaqeeyu ilahay mid kale ninkan ilmihiisiibay caloosha ku sibtaa marka siduu ilmihiisaba u biilanayo badahe bacda alwilaada markuu gabadhan ay umusho kadib qabla wilaadana gabadhii eh, uu u biilayaa maxaa yeelay ilmahani caankeedii u jaqayaa waaya wayajibaani uu waajibayaa nafaqadii iyo kiswadii lixaamilin gabadh uur leh lahaa iyaduna waajibayaa uurka sababtiisa u waajibayaa wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maya lilxamli uurkiibuu waajibayaa facala alawali qowlka hore haddaan ku soconno laa tajibu waajibi mayso nafaqadii lixaamilin gabadh uur sida can shubhatina ka uur qaaday shubho ismoodsiin aw mise nikaaxin faasidin nikaax faasid ah waaya waxaan idhi gabadha la furay ee waxaa weeye dalaaqeedu baa'inka yahay haddana uur ka leh nafaqay leedahay nafaqada yaa iskale ma ayadaa iskale mise uurkaa iskale qowlka muctamadka waxaa weeye ayada iskale uurka sababtiisana way ku yeelanaysaa waaya qowlba wuxuu leeya maya uurkaa iskale maxaa yal haduusan uurka jiri lahayn gabadhii lama nafaqeeyeen haddaba qowlkaa hore dhahaya ayadaa iskale haddaan ku socono hadday gabadhani uurka ka qaaday ismoodsiin nin baa ku khatalmeo xaaskiisii mooday saasay uur ku qaaday ama nikaax faasid ah ayay uurkan ku qaaday markaa wax nafaqoy leedahay ma jirto maxaa yeele markii ay mumakino ahaydba tamkiintan dhiibaysaba nafaqa mayna lahayn kadibna min baabi awlaa waayahay waa haddii aan dhahno nafaqada waay ayada iska leh laakiin haddaan dhahno nafaqada uurka iskale ugu waajibaysaa xaalada qultu waxaan walaa nafaqata nafaqo ma sugnaan limuctadati wafaatin gabadhii geeri kacaysa tirsanaysa wain kaanat xaamilan gabadh urlaba ha ahaato wallaahu aclam gabadh ninkeedii dhintay wax nafaqay leedahay ma jirto xataa hadday uur leedahay jumhuur culamaa saasay qabaan waayahay haddii aan dhahno gabadhan laha ayadaa iska lahayd de waxaa weeye de ninkii kala tagaba oo wax iskugu laabay ma jiro mar hadduu ka dhintay haddii aan dhahno uurkaa iska lahaana de waxaa weeye waa nafaqata qariib nafaqata qariibna geeri bay ku dhacaysa marka sinaba u yeelan mayso xataa iyadoo uur leh waxaa wey gabadhii ninkeedu ka dhintay nafaqa maleh wanafaqat lciddati ciddada nafaqadeedu muqadaratu mid la jaangooye weeye oo qadaran ka zamani ka nafaqati zamani nikaax nikaaxa zamankiisa nafaqadiisa oo kale wey muddada nikaaxa say u qadarantahay ayay u jaango-an tan ciddaduna wakiila waxaa li tajib waxaa waajib alkifaayatu kifaayo waaya nafaqada ciddada waa muqadaro bimacnaa sidaa soo tilmaanay ayaa muusirkii iyo mucsirkii iyo mutawasitkii la kala qaadaya sida nafaqada waxa weeye nikaax ay muqadaro u tahay ka zamani nikaax uu ka wadaa nafaqada muddada nikaaxa siday muqadaro u tahay ayaa tana muqadaro u tahay qiil baa wuxuu leeya maya gabadhan muctadada ah nafaqadeeda muqadara maya kifaayo ma waajibaysa wax ku filan baa la siinayaa iyadoo la kala qaadayn muusir iyo mucsir nafaqadaa haddaba wuxuu uhi walaa yajibu waajib ma aha ninkii waajibkuma aha dafcuhaa gabadhi uurka lahayd inuu siiyo nafaqadii qabla duhuuri xamlin uurkii intuusa soo daahirin ka hor fa idaa dahara hadduu uurkii soo baxo wajaba waxaa waajib ah nafaqadii inuu u dhiibo yowman maalin biyowmin maalin maalin kasta nafaqadeedii buu siinayaa maalin maalin buu u siinaya waqiila waxaa la yidhi waajib maaha inuu siiyo xataa tadaca ilaa ilmihii ay dejiso walaa tasqudu nafaqadaasi ku dhici mayso bimudiyi zamaani zamankii oo taga cala almadhabi nafaqada gabadha uurka leh ee iska leedahay waajib maaha in la siiyo ilaa uurkeeda uu soo baxo gabadha hadday ismoodo ina uur leedahay waajib maaha markaaba in lagu dugdugo nafaqadeeda ilaa uurkeeda uu soo baxo loo hubsado inay uur leedahay waxa laga yaaba gabadha inay ismoojiso inay uur leedahay isla markaa wax uuraysan lahayn waaya haddii haddaba uurkeeda maalin walba nafaqadeedu siinaya oga badin mahayo asal ahaanba nafaqadu saas waajibtaa maalin maalin bay waajibtaa marka maalin walba nafaqadeedu siinaya maxaa yeelay mustaqbalka lama oog uurkan inuu sii socon doono gabadhi inay dhicisaa dhici karta waxaa kaloo suuragala gabadhi inayba dhimato marka maalin kasta nafaqadeedu siinaya usii qadimi mahaya bil hadduu doono inuu sii qadima dee anagu diidi waa zaada laakiin sida waajibka ka hadlaynaa waaya qiil wuxuu leeyahay waajib kuma ah ninkii inuu nafaqada gabadha urkala siiyo ilaa ay ka umusho oo hal mar buu markaa nafaqadeedii oo dhan siinayaa saasuu leeyahy qolka dambe maxaa yeele waxaa asal ah ninkan dimadiisa inay beri tahay ilaa la hubsado sababkii ay ku waajibaysay markaa aan hubinna horta waxaan inuu uur yahay oo inay gabadha umusho bal ilma inay umusho inaysan waxba umurinba bal horta aan kala hubinno saasuu leeyahay nafaqada ciddadu ku dhici walaa tasqudu nafaqada ciddada ku dhici mayso bimudiyi zamankii inuu tago zamankii haddii uu tago gabadhii ciddada ku jirtay oon la siinin nafaqadeedii dhici marka nin baa maalan gabadh kala tageen intay ciddada ku jirtay wax bila mudan siinin ilaa ciddada ay nafaqadeedii sidaa ku dhici mayse bay ku tahay ninkii waa inuu iska bixiyaa waaya sida nafaqada zawjadaba ay dayn ugu noqonaysa ninkii walaa tasqud ku dhici nafaqadii ciddadu bimudiyi zamani zamankii inuu tago ku dhici mayso cala madahabi faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii xukmi اlicsaari bimu'ani zawjati zawjada biilkeedii iyo kharashaadkeedii inuu ninkii la icsaaro oo awoodi kari waayo acsara idaa acsara haddii ninkii la caydhoobo bihaa nafaqadii zawjadiisa oo xoolihiisii abaabaay maalan fandur eeg in sabarad gabadhi hadday iska sabirto oy nafteeda biisho saarta waxay noqonaysaa nafaqadii daynan dayn ku noqonaysaa calayhi ninkii wailaa haddii kaloo ayna samrin falaha waxaa u banaan alfasqu inay iska fasakhato nikaaxu cala alabhari muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi gabadhii haddii ninkeedii nafaqadeedii uu bixin kari waayo oo wadi kari waayo ninkani wuxuu noqda aan shaqaysan karin oo wax lacagaan aan haysanin wax xoolaah aan gacantiisana ku jirin gabadhii mama bilan karaba oo xoolihiisbaa ka baaba'ay ama shaqadii baa laga eriyey almuhim ninkani mar hadduu gabadhii uu biilan kari waayo laba midu wey gabadhii inay iska dulqaadato iska sabirto oo iyadu nafteeda biisho ama ay wax soo amaahato hadday sidaa yeesho dayn bay ku noqonaysa wax alla waxay nafteeda ku nafaqayso muddada ay sabrayso dayn bayna ku noqonaysaa markii waxyaalo ayuu iska bixinaya dayntaas ataa hadday oolaheeda iska naaqayso oolaheeda gaarka haday iska naaqayso dayn bay ku noqonaysaa ninkii haddii laakiin gabadhi ayna sabrin waxay xaq u leedahay inay qaadiga u tagto ay markaa ninkii nikaaxiisa fasakdo siduu ilaahay subxaanaه wa tacaala aayadda qur-aan ku tilmaamay faimsaakum bimacruufin aw tasriixun bixsaan ama dumarkii wanaag ku haysto ilahay ama wanaag fasaxa marka tii hore haddii la waayo gabadh in wanaag lagu haysto oo biilkeedii xaqeeda la siiyo toddobaun baa markaa la qaadanaya in si wanaagsan oo sharaf iyo maamuus gabadhii loo fasaxo waaya acsara idaa acsara haddii eh, zawjkii ula caydhoobo bihaa nafaqadii zawjadiisa fain sabarat hadday gabadhii sabarto ay dulqaadato saarat waxay noqonaysaa nafaqadii daynan caleyh dayn bay ku noqonaysaa ninka wailaa haddii kale aysan dulqaadanin falaha gabadhii waxaa u bannaan alfasku inay nikaaxii iska fasakdo calaa adari muctada haddaan qabano walaصaxu muctamad waxaa weeye anlaa faska zawjadii faski inaysan ku lahayn bimanci muusirin nin hodan ah diidmadii uu diiday inuu gabadhii biilo muusirkaasoo xadara jooga aw mase qaaba maqan waaya haddii ninkeedu yahay nin muusir ah oo ladan iska bixin karaa gabadha biilkeedii laakiin kasbu u diiday inuu biilo ama uu meermeeriyey oo gabadhii waxa weeye xaqeedii buu duudsiiyey marka ayada gabadhii nikaaxii fasakhan mayse e waxa weye qaadigii ayay ku dacweynaysaa ama ninka ha joogo ama ha maqnaado markaa baa uga qaadaya xaqeedii hadduu diido markaasaa laga fasakhaya walow xadara haduu zawjkii uu joogo waqaaba maalu xoolihiisuna ay maqan fandur eeg in kaana maalka ka maqan hadduu ku suganya bimasaafati alqasr masaafadii salaada loo gaabinayay waa koob iyo sideetan ka sii badan falaha gabadhi waxaa u bannaan alfasqu nikaax inay fasakhdo wa ilaa kale falaa uma bannaan inay fasakhdo wa yu'maru ninkiina waxaa la farayaa bilixdaari xoolihi inuu keeno sida u dhasaha badan ku keeno walow tabaraca rajulu nin hadduu ku tabaruco bihaa nafaqadii hadduu gabadha u tabaruco dar ilaahay ugu sadaqaysto lam yalzamha waajib kumaa ah gabadhii alqabuul inay ka yeesho ka aqbasho wuxuu ku yidhi uu joogo beledkii gabadhi ay laakiin xoolihiia ka maqan yihiin xoolaha xaggay ku maqan yihiin hadday ku maqan yihiin xoolahaasi masaafat alqasr meel salaada loo qasriyo waa koob iyo siddeetan iyo wax ka sii badan waa xilligii hore dabcan dee gaadiidkii lagu safri jiray sida geeli iyo wixii la halmaada dameeraha iyo xilligaasa laga hadlayaa maadaama laba geedi socod loo soconayo masaafat alqasr marka ayada ah waxa way gabadhii waxaa u bannaan hadday xoolihii ku maqan yihiin masaafat alqasr inay nikaaxaya ayaa u bannaan haddii laakiin xoolihii ay ku maqan meel masaafat alqasr ka yar koob iyo wax ka yar bay xoolihii kaga maqan gabadhii ma fasakhin karto waxaan la faraya ninkii inuu keeno marka zamankeenan maadaama wasaaishii muwaasalaadka isbedeleen oo gaadiid deg deg badan la isticmaalayo oo masaafat alqasr waagor lagu gaari jiray laba maalmood hadda loo soconayaba saacad saacad ayaa loo soconaya marka ayada ah waxaan leenahay gabadhii ma fasakhan karto ninkii waxaa la farayaa inuu xoolihii ka keeno beledkaa xooluhu kaga maqan yihiin waaya marka zamanka waxaan eegaynaa in xoolihi ku maqan yihin meel aad u fog oo waddan aad u fogoo dee aan dhayl lagu gaari karin oo maalmo lagu maqnaanayo markaa bay faskhan kartaa laakiin wixii dhow ee saacada lagu gaadhayo ama maalin lagaga soo noqon karo gabadhi ufasakhan mayso haddii haddaba gabadhii nin uu tabaruco nin kalaaba u tabarucay nafaqadii oo biilkeediiba siiyey waajib kuma haynay aqbasho maxayna galadaysi baa ku jira way diidi kartaa waaya way dhihi kartaa waan fasakhanay nin baa yidhaha ninkaa ka fasakhanin anaa ku siinaya biilkaagu way ka diidi kartaa gabadhi laakiin hadduu yahay ninkaa mutabarric ah ama ninka aabbihi hadduu yahay ama awogii uu yahay zawjkuna waxa weeye ku nool yahay marka waxaa waajibka inay ka aqbasho waaya waqudratuhu zawjkii inuu awoodi karo cala alkasbi inuu shaqaysto kalmaali xoola bay la midta hadduu awoodi karo inuu shaqaysto oo xoogsado waxaa la midtay sia xoolo leh marka la dhihi maahayo ninkani waa cayd ee gabadha laga fasakho hadduu xoogsan karo xoogsan leeyahay marka maalin walba hadduu shaqaysan karo wax ku filan biilka reerkiisa gabadha nikaaxda laga fasakhi maayo maxaa nafaqada laga rabaa waa maalinta yoomka un inuu siiyo biilkeeda ma laga rabaa waaya wainamaa yufsaku waxaa lagu fasakhayaa nikaax bicajzihi zawjkii inuu awoodi kari waayo can nafaqati mucsirin nin cayr ah nafaqadii marka luu leeyahay ninkii nafaqadii uu bixin kari waayey oo nikaax waa la fasakhaya waxaa weeye waa markii darajada u hoosaysa nafaqada uu bixin kari waayo oo waa maxay waa nafaqatu lmucsir ninka cayda ah ee hal mud layidhaha bixiyo marka intii uu bixinaya ninkaa markuu awoodi kari waayo markaasaa la fasakhaya hadduu marka ninku muusir ahaa dabeetana uu caydhoobo intuu bixin jiray uu ka yareeyo adhi mahayo waa laga fasakhaya waa goor marka laga fasakhayo waa markii uu ka hooseeyo nafaqat almucsir mudkiiba ma awoodi karo markaasaa laga fasakhay lakin hadduu mucsirkii wuxuu bixin jira uu bixin karo markaa laga fasakhi maayo waayahay walicsaaru awood la-aan ninkii awoodi kari waayo bilkiswati marayntii iyo aradbixintii gabadhu arad bixiy ka huwa ay kan icsaari wuxuu la mid yahay inuu awoodi kari waayo binafaqati gabadha nafaqadeedii wakada waxaa la mid ah biludmi konsaartii ama waxa wey idaamkii hadduu awoodi kari waayo inuu bixiyo iyadna waa laga fasakhanaya walmaskan iyo gurigii hadduu bixin kari waayo filasaxi muctamad haddaan qabaano qultu waxaan idhi alasaxu muctamad waxaa weeye almancu inuu fasakhii uu ku reeban yahay inay gabadhii ka fasakhata ninkii fi ludmi haddii iidaamkii awoodi kari waayo wallahu aclam ti aan ka soo hadlayn waxay dhahan icsaar binafaqa gabadhi haddii ninkeeduu bixin kari waayo biilkeedi tanna waxaa weeye kiswade yacni biilkeedii wuu heli karaa laakiin aradbax ooma heli karo taana way ku fasakhan kartaa sida nafaqadaba ugu fasakhan kartay ayay ninkii hadduusan arad bixin karinba gabadhan aradbax ma uma heli karin way fasakhan kartaa waaya xagga maskankana waa u la mid maskankana waa u la mid hoygii hadduusan awoodi kari waayin hadduusan awoodi karin gabadha inuu dee guri dejiyo oo guri u kireeyo taasina way ka fasakan kartaa xataa haddii uu heli karo nafaqadii laakiin hoygu uun awoodi karin iidaamkii hadduu awoodi kari waayo taa khilaaf baa ku jira raafici wuxuu yihi way fasakan kartaa maadaama dee beriis bilaa iidaam aan la cuni karin way ka fasakan kartaa buuri laakiin imaamu nawowi ka daba tago wuxuu yihi iidaamku waa iska kamaaliyaan gabadha uma fasakan karto ninkii bris uu heli karaa inuu dee keeno eh, raashinkii iyo waxaa weeye eh, firidii uu keeni karaa anwaacda kala duwan laakiin idaamkii wixii lagu macaanayn lahaa ee lagu sugayn lahaa ayuuna awoodi karin eh, taasi waa iska kamaaliyaan waxaan leenahay lagu fasakhi maayo nikaax kaasaa muctamad haddaba inaan lagu fasakhi karin wa fii icsaarihi ninkii inuu awoodi kari waayo bilmahri maherki gabadha maherkeeda inuusan siin karin aqwaalun aqwaal baa ku sugan adharuhaa aqwaasha waxaa ugu xoog badan tafsaku gabadhi way fasakan kartaa qabla wadin inta loo tegin ka hor laa bacdahu laakiin markii loo taga kadib ma fasakan karto meherkii ka war haddii ninkii u awoodi kari waayo gabadhii wuxuu ku mehersaday maalan dahab boqol garaad ayuu ku mehersaday waa mid in meherkaasu yahay muqadam oo lagu heshiiyey inuu degdeg iyo lagu heshiiyey dib loo dhigo haddii uu muajal yahay dee ajashiisi marka la gaadho bay gabadhu dalban kartaa ka hor mama dalban kartaba kuma fasakan karto haddii laakiin uu degdeg yahay aqwaalba horta ku sugan ku fasakan kartaa gabadhi mise kuma fasakan karto aqwaasha qowlka ugu xoog badan waxa weeye way ku fasakan kartaa qabla wad'in intaan loo tegin ka hor laakiin bacda wain markii loo tagay kadib ma fasahan karto gabadha way dhihi kartaa intuusan ninkan la aqalgelin ee uusan taabanin meerkeeda halkaa soo dhig meerkeygii halkaa soo dhig haddii markaa uu soo dhigi waayo way fasahan kartaa laakiin mar hadduu la aqalgalo oo budcigeedii la jebiyo waxa wey markaasi wa waxaa weeye ilaashata ma jiree ciwadkiiba wuu burburay waataad soo maa mucawadkiiba meesha u baaba'ay marka markaasi ma fasahan karto maxaa yeelay meherkii marka wuxuu ku noqdaa ninkii dayn dayn buu ku noqdaa marka dayn ama fasahan karto waaya wa fii icsaari ninkii inuu awoodi kari waayo bilmeheri meherkii aqwaal aqwaal baa ku sugan adharuhaa aqwaasha waxaa ugu xoog badan tafsakhu way ku fasakhan kartaa qabla wadi intaan loo tegin ka hor laa bacdahu markii loo tegay kadib laakiin ma fasakhan karto walaa faska fasak ma jiro xataa yadbutu ilaa ka sugnaado cinda qaadin qaadi agti icsaarhu ninkii inuu cayr yahay oo fayafsaku markaa qaadi baa fasakhaya nikaaxi aw yadanu qaadigu ugu fasaxaya laha gabadhii fiihi faskhi inay waaya horta faskigu qaadi agtiisa buu dhici karaa bilaa qaadi faskhi ma dhici karo bilaa qaadi faskhi ma dhici karo qaadigu waa inuu ogaadaa faskhiga oo agtiisa faskhigu ka dhaca oo gabadhii keligeed iskeeda ma fasakhin karto marka waa in icsaarkii nikaaxa lagu fasakayay qaadi agtii ka sugnaadaa qaadigana uu hubinaya ninka inuu mucsir yahay ficlan kadib markuu hubsado ayuu qaadigu fasakhaya laftiisaa fasakhaya ama naa'ibkiisaa fasakhaya ama gabadhiibu u fasaxaya leeyahay adugu fasakh markaasa waxay leedahay fasakhtu nikaaxii minhu nikaaxaygii ninka waan ka fasakday saasay leedahay saasuu marka nikaaxii ku fasakhmaya walaa faska faski ma jiro xataa yadbuta ilaa ka sugnaada cinda qaadin qaadi agtii icsaanu ninka caynimadiisii iyo wax la-aantiisa oo fa yafsakuhu markaa qaadigii baa fasakhaya aw amase yadanu wuxuu u fasaxayaa laha gabadhii fiihi faskigii uma dabeetana fii qowlin qowl haddaan qabanno yunajazu lfasku faskigii waa la dadejinayaa qowl laga xoog badanya saasuu leeyahay markaaba gabadhii way fasakhanaysaa waladharu muctamad waxaa weeye imhaanuhu ninkii in loo sugayo alaaata ayaaman saddex cisho walahaa markaa gabadhi waxaa u bannaan alfasku inay fasakhato sabiixata araabici maalinta afraad subaxeeda ilaa an yusallama inuu dhiibo mooyaane nafaqatahu nafaqata araabici maalinta afraad nafaqadeedii haddaba waxaan idhi gabadhii hadday qaadiga u tagto qaadigiina agtiisa ay ka sugnaato ninkan inuu mucsir yahay oo uusan awoodi karin gabadhii inuu biisho ama bayina ayay ku sugnaatay markhaati iyo caddayn ama asagaaba qirtay isla konkaaba nikaaxii miyaa la fasakhaya mise ninkii xoogaa yaroo jaanisa la siinayaa oo wax ku raadiyo laba qowl baa ku sugan qowlka laga xoog badanya wuxuu leeyahay markaaba waa la dedejinayaa faskii waaya laakiin sida muctamadka ah ninkii waxaa la siinayaa saddex cisho ayaa loo sugayaa si loo hubsado inuusan waxbaba keeni karin ninka soo raadi baa leeyahay marka hadduu waxba heli kari waayo oo saddexda cisho waxba soo xasilin kari waayo marka ayaa la fasakhayaa subaxa afraad ayay gabadhii fasakhanaysaa ilaa inuu subaxaas nafaqadeedii bixiye mooyaane saddexdii cisho hore muuna bixinin laakiin subaxii afraad ayuu eh, nafaqadii keenay markaa ma fasakhan karto walow mada hadday tagaan yoomaani laba maalmood bilaa nafaqati nafaqalaal hadday tagaan waanfaqa dabeetana uu bixiyo aaalia maalinta saddexaad wacajaza uu awoodi kari waay alraabic maalinta afraad banat way ku dhisaysaa maalmihii tegey ayay ku dhisaysaa labadii maalmood ee hore dabeetana way faskan kartaa maalinta shanaad wa qiila waxaa la yidhi maye tastanifu dib bay u bilaabaysaa muddadii saddexda cisho ahayd haddii gabadhii uu ninkii markii saddex cisho la siiyey laba maalmood oo awoodi kari waayey inuu biilo ehm, oo uu nafaqadii keeni maalinta saddexaad buu keenay dabeetna maalinta afraad bu haddana keeni waaye ad u wuxuu ku leeyahay markaa saddex ishaa u dhammaatay banat waxaa laga wadaa labadii maalmood ee hore way xisaabsanaysaa maalintan afraad ee dambana way xisaabsanaysaa saddex ishaa markaa ninkiisa u dhamaystirantay maalintaa saddexaad ee nafaqada bixiyey iska tuur labadii hore iyo maalinta dambe isku dar saddex cisho saddex cisho saasay ugu dhammaatay ninkii maalinta shanaad hadduu waxba keeni waayo way fasakhanaysaa qiil saas qowlka muctamadka saasuu leeyahay qiilna wuxuu leeyahy maya maadaama maalintii saddexaad uu wax keenay maalinta afraad muddo cusub baa bilaamaysa saddex cisho cusub baa u bilaamaysa ninkii laakiin qowlka waxaa ka laasimaysa ninkii inuu caadaba ka dhigto laba cisho markay dhammaato uu maalinta saddexaad keeno haddana maalin sug haddana laba cesho keeno wahaakada gabadhi saa ku meelmeeliye oo gabadhi markaa dhib ay ku mudato adarar yuzaal adararu yuzaal sidaas qaacida iqilada dhibka waa la zuulinayaa walahaa gabadhi waxaa u bannaan alkhuruuj inay ka baxdo gurigeedii zamana almuhlati muddada waxa weye ninka laga war sugayo ee saddexda cesho aan siinay waxa weeye gurigii way ka bixi kartaa litaxsiili nafaqati siday nafaqadii u soo xasiliso oo ama ha ku soo xasilisa nafaqadaas kasab ay soo xogsanayso ama ganacsi ama dawarsi saasay dhahen ama dawarsi dee awoodi kari inay shaqaysato mamana diidi kara ninkii ma dhihi karo gurigaa ka bixin maxaa yeelay mar hadduusan biirayn gabadhi ma diidi karo inay baxdo wa calayha gabadhi waxaa laga rabaa waajib ku ah rujuuc soo laabatay leylan habeenkii gurigeeda inay soo hooyeeto maxaa habeenkii waxa weeye xilli shaqo ma ah walow radiyat hadday raalli ku noqoto biicsaarii ninka caynimadiisii aw amase ay guursato ninkii caalimatan ayadoo og biicsaarihi inuusan ninkan waxbaba heli karin xoolana uusan haysan xoogsan karinna ayayba og tahay falahaa gabadhii u bannaan alfasqu inayna fasakhato bacdahu bacda aridaa markay ninka raalli ku noqotay kadib walow radiyat hadday raalli ku noqoto biicsaarihi awood la'aantiisa una awoodi karin bilmahri meherkii falaa ma fasakhan karto intaa kadib halu fiirso gabadhan nin bay raalli ku noqotay icsaarkiisii oo maalan ninkani waxa weeye waxba weheli kari waaye oo xoolihii baa ka baaba'ay maalan ama shaqadii baa ka dhammaatay waxba uu kari waaye biilkii uu kari waaye marka gabadhan sidaasay tii raalli baa kugu ah waxa weeye markaad hesho baad nafaqada noo keeni doontaa aanana isbiilay inta amaanaa shaqaysanaya tiri ama waxay guursatay ninkii asagoo caydha oy og tahay inuusan waxba heli karin waxna xoogsan karin labadaa xaaladoodba way fasakhan kartaa gabadhii muddo kadib yacani iyadoo raalli ku noqotay ninkan waxla'aantiisa iyo isaarkiisa kadib way fasahin kartaa hadda marka hor waay tii raalli baan ku ahay isaarkaaga hadda ra'yigeedii ma isbedelo waay tii raalli kumiyhe waan fasakhanaya uma dulqaadan kara inta ka badan way fasakhan kartaa waay haddii laakiin meherkii markuu mucsir ku noqday ay e, waxa weeye raalli ku noqotay isaarkiisii kadibna wax yar kadib isbedesho ninkan gabadh buu guursaday meher boqol garaam buu ku guursaday maalan ama shan kun oo doolar buu ku guursaday tusaale ahaan dabeetana intay la aqalgelinba waxay tihi meherkaygii degdega halkaa ii soo dhig ninkii ma heli karo dabeetana waxay tihi waay raalli baan ka ahay ilaa intaad heli karto baan kaa sugi wax yar kadib haddana way isbedeshay waxay tihi ilaa aad meherkaygii keento waxa weeye aqalgeli mayno tan dambe laga yeeli maayo meherkii yeeli mayno hal mar hadday dhahdo meherkii waan kaa sugaya oo raalli ku noqoto waxa weeye kama laaban karto laakiin biilka waxaan idhi hadday raalli ku noqoto ninka icsaabkiisa way ka noqon kartaa maxaa loo kala qaaday marka labadan maxaa yeelay biilku waa shay soo noqnoqonaya maalin walba marka darar cusub maalin kasta waa dhib joogta hadday maalin ay sabirto maalinta labaad waa laga yaba gabadhi sabir kari wey waa dhib joogtaa oo soo noqnoqonaya oo maalin kasta loo baahanya laakiin meherku waa shay mar ay gabadha guddoomayso marka mar hadday tiri waa kaa sugay intaad ka helaysa meherkii waxaa weeye dhib soo noqnoqonaya ma jireen iska dulqaadato oo yayna isburinin saas wey walow radiyad hadday gabadhii raalli ku noqoto biicsaarihi ninkii waxla-aantiisii awood la-aantiisi un awoodi karin nafaqadii aw mase nakaxatu ay guursato caalimatan iyadoo og biicsaarihi inuusan awoodi karin nafaqadii falaha waxaa u bannaan alfasqu inay fasikhato bacdahu ridaha kadib walow radiyad hadday raalli ku noqoto biicsaarihi awood la-aantiisi un awoodi karin bilmehri meherkii falaha markaa ma fasakhan karto walaa faskha fasakh ma leh liwaliyi sagiiratin inan yar weligeed wamajnuunatin iyo gabadh waalan weligeed fasakh male biicsaarin awoodla'aan ninkii awoodi kari waayay bimehrin meher wanafaqatin iyo nafaqo wuxuu ku yidhi inan yar hadduu ninkan uu qabo oo dee weli aan qaangaadhno oo weligeedii u maamulo ama gabadh majnuuno ah oo weligeedii weli u maamulo ayuu qabaa marka ayada ah weligeedii nikaaxi kama fasakhi karo hadduu ninkani uu caydh ku noqdo meherkii ama nafaqadii haduusan awoodi karin meherkii nafaqadii kama fasakhi karo sababtu waa maxay maxaa yeelay faskhiga waxaa iskale gabadha waa xaqun lizawja marka waxaabaa laga yaabaa ninkan inay la joogto inay maslaxa ugu jirto midda kale khiyaarka fasakhitaanka wuxuu ku tacalluqaa dabciga iyo shahwada marka qofkii mutaysaynayna waa zawjada marka asagoo kama fasakhi karo walow acsara hadduu e, awoodi kari waayo zawju amatin addoon ninkeed binafaqati nafaqadii falahaa ayadu waxay xaqu leedaha alfasq inay fasakhato fain radiyat hadday raalli ku noqoto falaa fasq fasakha uma sugnaanin lisayidi sayidkii ninkii addoonta iska lahaa filasaxi walahu waxaa u bannaan e, sayidkii addoonta an yulji'ahaa inuu u baahigeliyo oo u dhibaatogeliyo gabadhii addoonta ahayd ilayhi faskigii wadalika kaasina musawir waxaa lagu suuranaya bian laa yunfiq calayha inuusan biilinba oo wayaquulu dhaho ifsakhii ama ninka nikaaxa ka fasakho oo mase juucii gaajo haddii zawjkii addoon qabay uu awoodi kari waayey gabadhii addoonta ahayd inuu biisho xaq waxay u leedahay addoontaas inay ninkii ka fasakhata nikaaxa hadday haddaba ninkii raalli ku noqoto oo iskaga dulqaadato wax la-aantiisa sayidkeedii iyada lahaa kama fasahi karo nikaax saan soo tilmaana nafaqada iyadaa iskale lakiin mualif markuu yihi walow acsara zawju amatin binafaqa wuxuu ka ixtiraasayaa haddii meherkeedu awoodi kari waayo meherkeedu hadduu awoodi kari waayo sayidkeedu ka fasahi karaa sababtoo ah meherka isagaa iskale meherka waa xaqu sayidkeedu iska leeyahay laakiin nafaqada iyadaa iskale waayahay intaa markaan ogaana sayidkii kama fasahi karaan nidhi maadaama nafaqadu xaqeedu u yahay laakiin sayidku muxuu xaq u leeyahay in uu eh, cunaqabatay ku sameeyey gabadhii oo u magangeliyey inay ninka ka fasakhato oo u dhaho anna ku biili mahayo biilkii uu ka xidhanayaa anna waxba ku siin maayo ama gaajo ama ninkaa nikaaxa ka fasakho ka hoos bax oo dabeetana aan anu ku biisho marka hadday eh, waxaa wey ninkii eh, ka fasakhato isaga markaa xalaal u noqonaysa isagaana biilanaya walow acsara zawja amatin adoon zawjkeeda hadduu awoodi kari waay binafaqati nafaqadii falaha waxaa u bannaan addoontaas alfasqu inay fasakhato fain radiyat hadday raalli ku noqoto ninkii falaa fasqa lisayid sayidkii fasqa ma sugnaan filaa sax walahu waxaa u bannaan sayidkii an yulji'aha addoontii inuu maangeliyo ilayhi fasqigii bian laa yunfiqa calayha inuusan biilin webeye oo yaquulu dha ifsakhi ama fasaqo amase juuci gaajo halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina